والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu maanta bilaabaynaa ay taariikhu islaamku tahay lixdii bisha ramadaan kitaabkii la odhan jiray adur nadiid fii ikhlaasi kelima towxiid durigu waa jawaahirta ama macdanta qiimaha badan nadiidkuna waa faciil bimacnaa mafcuul almanduud shayga la taxo ama la rasteeyo ama la nadaamiyaa la yihahdaa fii ikhlaasi kelimat towxiid marka macdantii iyo jawaahirtii la taxay ama la rasteeyey ee ku saabsanayd kelimad towxiid in ilaahay subxaana wa tacala loo saafigareeyo oon shirki iyo gaalnimo aan lagu dhicin qaala alimaam raximah اllahu tacaala bismi اllaahi اraxmaan اraxiim axmaduka laa uxsii hanaaءa calayka anta kama atnayta calى nafsik وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك وبعد فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه سؤال, سؤال عالم مفضال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين الآراء تباين آراء الرجال وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحم أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين وما حكم من فعل شيئا من ذلك وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوصل بهم فقط فأقول مستعينا بالله kitaabka saad u jeedaan mowduuciisu su-aashaas jawaabteedii buu ku saabsan yahay sheekha la soo weydiiyey waa kitaab ku saabsan towxiidka iyo kelimada towxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo saafi-gareeyo ikhlaas kelima towxiid ayuu sheekhu ugu magacdaray kitaabkiisa diintoo dhan baana ku dhisan asaaska asaga asaasku hadduu hagaago furuucdu way hagaagaysa ninka marka muctaqadka iyo asaaska diintu aysan u hagaagin waxba u socon mahayo taasuu rabaa sheekhu marka inuu ka anbaqaado ummadda hawshaa u caddeeyo kitaabkuna su-aashaasu ku duldhisan yahay ama alimaamu shawkani waa haniyun can iltacriif imaam caan oo la yaqaano culimmada qarniga saddexaad saddexiy tobnaad ahayd buu ahaa kun laba boqol iyo kontonkii meelahaasuu geeriyooday muxamed bni cali bni cabdilaahi shawkani ayaa layidhaha shawkaantu waa magaalo hadda ku dhow sancaa dhanka waqooyina ka jirta marka waagi dambe sancuu sheekhu ku dambeeyey laakiin qaryadiisiibuu dib ugu noqday aakhirkii cimrigiisii imaam qiimo badan oo mu'arikha weeyaan sida kitaabkiisa ku cad albadru الطaalic limaxaasini man bacda alqarni الtaasic waa nin mufasira sida kitaabkiisa ku cad fatxu اlqadiir waa nin muxadita oo axaadiid badan wax ka qoray alahbaar اlmawduuca kitaab liad uu leeyahay oo axaadiida mawduucada uu ka qoray Eh, xisnulxasiin kitaab leeda u leeyahay xadiia kutub badan oo xadiid uu leeyahay kutub fiqiyaadana waa baabku ka caanbaxay weliba fiqiyaadka nin qaadi ah oo imaamu jabalu ahaa adiib ah eh, naaxi ah luqawi ah eh, balaaqi ah marka ragga mutafaniniinta ah ayaa lagu tiriyaa shawkani raggii yemaniyiintaa ah, culummadii yemaneed ee xilligaa joogay baana saa u badnaa qarnigii labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad ko tobnaad raggii joogay oo ee ka soo baxay madhabkii ictisaalka ahaa kana soo noqday madhabkii asna zaydiga ahaa ee fiqiga ahaa oo dhan baasaa u badnaa asheekh saalix ibnu maqbel eh, alhaadi ninkii la odhan jiray ama sheekh saalix ibnu maqbel ibnu haadi almaqbali baa ka mid ahaa ibnulwasiir oo ka sii horreeyey baa ka mid ahaa oo isagoo qarnigii sideedaad iyo sagaalaadba ahaa waxaa kaloo sidaa ahaa alimaam sancaani maxamed ismaaciil alamir asancaani culamo oo marka qiimo badan bay ahaayeen amiira sancaani iyo raggii ka dambeeyey waxaa la is odhan karaa waxay ku ta'asureen dacwadii towxiidiga ahayd ee najdi ka soo bilaabatay laakiin sancaani asagu wixii ka horreeyey asaga laga bilaabo iyo rag culummo ah oo yemaniyiin ah oo madhabkan towxiidiga fahmay oo ummaddii muslimiinta ahayd shirkigii iyo khuraafaadkii iyo waxay ku dhex jireen markay la yaabeen ilaahay toobo ku irsaaqay iyo faham diineed ayaa jiray <clears throat> mowduucaas marka ayuu kitaabka ku saabsan towxiidiga ah imaamku caan weeye allahu naxariisto kitaabkan qiimaha badana oo qoray iyo kutubtoo dhanna ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ugu daro maalinka qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku badbaadso dembigiisii hore iyo kaanagaba allaha dhaafo mowduuca uu kitaab ku saabsan yahay ee cibaadada ah towxiid ulcibaada ama towxiid kelimat اlikhlaas saddex mixwar bay ku dhisan tahay qadiyadda ayada ah iyo kitaabkaoo dhanba uu ku dhisan yahay taasoo gundhigu ah khilaafka noo dhexeeya haddaan nahay aطaa'ifa towxiidiya saanu rajaynayna in sha allahu tacaala iyo aطaa'ifa ashirkiya alqabuuriya alwathaniya saddex qodob buu khilaafkanoo ku salaysan yahay ninkii wahaabi ah ama sunni ah ama salafi inta aan fahminna hadiyo goor waxaa dhici in eh, mid eh, qabuuri ama wathani ah oo meelaha ku nacnacaleeyo laisla fahmi waayo laabudda waa in ninka eh, muwaxidka uu iska taxaqiijiyo xaqiiqatu shirki alcarab dadkii u horreeyey ee nabigu gaalaysiiyey ee uu ku jahaaday ee ku halgamay carab mushriki alcarab wa quraysh bay ahaayeen nimankaa shirkiga iyo gaalnimaday ku dhaceen ee nabigu dhiiggooda ku bannaystay ee uu ku laayay ee uu kula halgamay muxuuha waa in la isweydiiyo laabudda min macrifat xaqiiqati shirki alcarab waa qodob qodobka labaad tacriifu shirki xaqiiqatu shirki maa huwa shirki uu maxaa tahay waa in la isla fahmo qodobka saddexaad xaqiiqatu alcibaada maa hiya alcibaada saddexdaa qodob buu dagaalkaanaga ku salaysan yahay waa markaan ka hadlayno weeye shirku اlcibaada wa shirku اlqubuuriyiin shirkiga siyaasiga uu inoo dambeeyaa ilan dagaalka maanta nagu foolle aag badan buu ka socdaa aag shirku siyaas shirka siyaasi baa socdo oo midka xukumka gala iyo maamulka iyo nidaamka ah midna qubuurtu gala oo qolyaha reemiya ku jabay iyo reetuuloodka ku jabay midna waa shirkii reer magaalku maamulka iyo nidaamka khuseeya waxaa nooga dara markaasna shirkulcalaaqaat aduwaliya bah la yidhaahdo salka la gelahaya asaguna masalat اlwalaa walbaraa tacطiil aljihaad alislaami baa asaguna aag kaloo nagu furan ah aagu waa nugu badan yihiin takfiir man kafarahu اllah warasuuluh asna aag kala oo furan baa jira dagaallo badan baa socda dagaalahaasi waxaa ugu dhib badan saddexda qodob aan soo tilmaamay saddexdaa qodob ee hore haddaynu isla fahanno waxaa weeye wixii ka dambeeya waa roonaanaya xaqiiqatu shirki اlcarab suufiyo iyo wataniyiinta iyo qabuuriyiinta soomaaliyeed iyo khayrkoodba hindidii yemaniyiintii mushrikiinta ahaa kuwii carabta ahaa iyo ciraaq iyo baqhdaad iyo joogay iyo masar iyo shaamba dhoobnaa xaqiiqatu shirki alcarab waxay leeyihiin mushriki alcarab shirkigood wuxuu ahaa shirku shirkulistiqlaal buu ahaa waxay aaminsanaayeen bay leeyihiin carabtu uu nabigu tagfiiriyey ee uu dhigooda banaysta waxay aaminsanaayeen laata iyo hubul iyo cuza iyo manaatiya iyo isaaf iyo naa'ila wixii asnaamay caabudu jireenba inay dur iyo nacfi ayagu lahaayeen khaaliqiin inay yihiin way aaminsanaayeen raasiqiin inay yihiin bay aaminsanaayeen inay mustaqiliin madax bannaan yihiin oo dhib iyo dheefba ayagu leeyihiin oo ay isku filan yihiin oo axadna u baahnayn bay aaminsanaan bay aaminsanaayeen bay leeyihiin marka shirkul carab waa shirku tawxiid rububiya khaaliq kalaa jiray khaaliq kaloo laata layaada aaminsanaayeen carab bay leeyihiin waa siday qabaan waaniyiinta islaamka sheegta waxay aaminsanaayeen bay leeyihin asnaamtu inay wax abuurto waxna disho dhibna leedahay dheefna leedahay keligeedna madax bannaantahay haniya can ilcaalamiin annagu waxaan leenahay shirkulcarab noocyo badan buu ahaa laakiin ka u weyn ee carab lagu galay ee ilaahay ka hadlay rasuulkuna ku tagfiriyey shirku tasabubi watashafuci waljah buu ahaa warka waa inun isbaana ila tahay annagu waxaan leenahay carabi ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jiro oo uu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo maalig yahay oo adduunka maamulo way aaminsanaayeen qul man yarsuqukum min alsamaa'i waalardi aman yamliku alsamca waalabsaara waman yukhriju alxaya min almayit wayukhriju almayita min alxay waman yudabiru اlamr wixii ard miyaan ka booday waman yudabir اlamra fasayaquuluuna allah qul afalaa tattaquun ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء maa nacbudhum ilaa liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa hada shirk waa maxay waa shirku tashafuc way noo shafeeca qaadahayaan ilaahay bay noo baryahayaan allay noo dhowaynhayaan lafahoodaan qoraxaysanaynaa alla isku fiican yahan iyagaan la hadlaynaa dad dad baa loo galaabayna dugaagna geed baa loo galaay ilaahay annagu fooda ma gelin karree ilaahay yaryaraan usii maraynaa warkaasay carabi la taagneed shirkigana lagu gaalaysayo ka u daran ah amaa ilaahay inuu keligii adduunka abuuray asagu dil iyo daynba leeyahay dhib iyo dheef asaguu leeyahay raasiq yahay maalig yahay carabi way aaminsanayd murna kamaysan qabin qadiyadda iyada ah towxiidu rububiya way rumaysnaayeen laakiin tafaasiil yar bacdu tafaasiilihi bay shirki ka galeen sida inaguba bacdu tafaasiil shirka aan gallo tadayurka iyo tanjiimka iyo waa tafaasiil min tafaasiil towxiid اrububiya shirku towxiid ee towxiid اrububiya loo yaqaan ama towxiid اlkhaaliqiya dhe iska badaa alkhaaliqiya wاlraasiqiya wاlmaalikiya maaligu waa kuma allah raasiqu waa kuma allah dee adaaru naafic man huwa allah way aaminsanaayeen maxay eedeen ilaahay keligii baa cibaado mudan baa lagu kari waaye ajcala alaalihata ilaaha waaxida ina hada la shayun cujaab waidaa qiila lahum laa ilaaha ila allah inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun ma ogolo ilaahay altawxiid ilaahay waxidaa laga kari waayo keligii barya keligii caabuda keligii tala saarta asagaa ka cabsada asaga isu dhiiba masaladaasaa lagu kari waayey sidaa darteed baa nabigu weligii muusa dhin carab kuma dhihin ilaahay garta qira ilaahay inuu khaaliq yahay inuu asagu jiro inuu adduunka abuuray inuu maamulo inuu dhib iyo dheef asagu leeyahay nabigu weligii lama imanin muxuu la yimid umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaaha ila اllah dalika biannahu ida duciya allahu waxdahu kafartum wain yushrak به تؤمنوا فالحكم لله علي الكبير وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdah wallow calaa adbaarihim nufuura masaladu masl towxiid ma maslaa alkhaaliqiya maslaa alraasiqiya maslaa almaalikiya masla adaaru naafic qadiyada lagama wada hadlahayo ilaahay keligaha xusne waxaa lagu daro weeye awliye ilahay alla israaciyo weeye malaa'ig iyo ambiya allah laysku daro weeye hawshu waa saas jaaha awliyada fadligeeda barakadeeda aanu barakaysanaynaa weeye hawshu halkaasay ku salaysan tahay suufiya waxay ku yidhaahdeen carab shirkigoodu shirkul istiqlaal buu ahaa ilaah kaley aaminsanayo madax bannaan rabbi madax bannaan oo adduunka iyo cerba abuuray oo dhul iyo muxuu ahay adduunba abuuray oo roobku asagu keeno oo dil iyo daynba keligii leeyahay ilaah kale aaliha kale oo arbaaba oo ilaahay la awooda oo madax bannaan oo mustaqiliina ah bay iyo carab aaminsanayd weeye xataa haaulaa'i iftarow cala almushrikiin laa cala almuslimiin iskabadaa xataa waaniyiinta carabeed iyo mushrikiinta baa lagu been abuuranhaya iska daa nin kaloo muslima muwaxidahe kuwaasaan badbaadaynin mar baan faafaahin doonaa waa muqadimo weeye qadiyadaa dagaal baa ka taga iska xaqiiji suufiye marka hadday sidaa yidhaahdeen laba mid unbaa meesha ka iman in carab ay muslimiin ahaayeen iyo inay mushrikiin ahayd qabla rasuul qur-aanku wuxuu caddeeyey carabi shirkigeed inuu sidaa ahayn oo ilaahay inuu keligii yahay keligii yahay xagga maamulka xagga waxbixinta xagga dilka xagga abuurka inuu ilaahay keligii yahay waa aaminsanaayay waxay ku ba'een ilaahay keligiibaa baryo iyo cibaado mutay ku been taasaa lagu kari waaye ilaahay inuu cibaado muto waa aaminsanaayeen laakiin keligiibaa mutay diideen keligii baa lagu dagaalamahaya taasaa lagu kari waayey oo ayagu ku baaba'een hadday quraysh marka shirki istiqlaal aysan ku dhicin calaa madhabi suufiya quraysh waa muslimiin muwaxidiina wey taa marka waa xaqiiqatu shirki khilaafka ka taagan muhiim jiddan waxaan u jeedaa xaqiiqatu shirki alcarab xaqiiqatu shirki alcarab ma huwa shirk waa qodobkii labaad xaqiiqatu shirki ma huwa tacriifu shirk cindanaa waxaa weeye shirkigu marka laga soo tago luqawiyan dhowr koor baynu tacriifinay wa ihbaatu shariikin lilaahi fi ma huwa min khasaa'is اllah taswiyatu gayr اllahi biاllahi fi ma huwa min khasaa'is اllah ihbaatu shariikin lilaahi fii bacdi ma yakhtasu bih waxaad udna ku sheeg xaq ilaahay uu leeyahay keligii ood addoomihiisa qaybo ka mida ah shirki ah baryada allah iska leh dil iyo dayn allah iska leh hanuun iyo hidaaye allah iska leh awlaad bixin allah iska leh gargaar iyo nasri la keena allah iska leh ilaahay wuxuu khaas u leeyahay ood addoommaha ama jin ama insi iyo malag iyo rusul iyo ambiya aad siisa wey saasaa nidhi xaqadana sidaa ahayd quraysh iyo carab ilaahay inuu khaaliq yahay waa u ogolaayeen inuu raasiq yahay waa ogolaayeen annahu daaru naaficu waa ogolaayeen annahu almaaliku almudabiru lilumuur waa ogolaayeen laakiin xaq baryo ah ama cibaado ah ama khashyo ah ama tawakul ah ama raqba ah bay ilaahay khayrkii siiyeen fa kufiruu bidaalika ilaahay xaqu asagu khaas u leeyahay haddaad addoommaha mid ka mida siiso ama u ogolaato kaasi waxaad ka dhigtay shariig ilaahay la wadaaga xaqa asagae khaaska ah qadiyaddoona halkaasaan maray suufiya maxay tiri mushrikiin asoomaaliyiin waalcarab waalhunuud waman fi lard min almushrikiin waxay yidhahdeen abadan shirkigu waa maxay wa ihbaatu rabbin mustaqilin waihbaatu rabbin mustaqilin biاlkhaaliqiyati wاlraasiqiyati wاlduri wاlnafci mustaqilun mustaqnun biاdaat waa inaad sugto ilaahay alla la mid ah oo asna adduunka abuura maamula wax dila wax daaya axadna aan baahnayn isku filan markaa sugtaad yaad shirki ku dhacday haddaad ilaahay khayrkii barido ama istikhaasooto ama aad kurbafayid asaga weyddiisato ama aad hidaayo weyddiisato ama aad ilmo iyo ubad weyddiisato ama aad gargaar iyo guul weyddiisato xagganna aadan aaminsanayn inuu khaaliq yahay ruuxaad wax weydiisanayso aadan aaminsanayn inuu raasiq yahay inuu maalig yahay inuu mudabbir yahay shirki kumaadan dhicin faman sajada lisanamin bixuruufihim faman sajada lisanamin walam yactaqid fiihi اlrububiyaةa wاlkhaaliqiyaةa wاlraasiqiyaةa wاlmaalikiya lam yasir kaafira lam yasir kaafira haddaad sanamka buuda u sujuuddo iyo asnaamta kanaa'istan kenya yaalla iyo midka jayna mool yaalla aad u sujuuddo waxaan dhahaynaa maxaad ka aaminsan tahay dhagax weeye laakiin xoogu waa barakaysanhaya gaalmatid bay kule waa fiicanta hore u soco allah ku barakeeyo awliya alla adeeg baata hore u soco waa la kala tegay in la islaamaa muhiim jiddan wey qadiyadda waa qadiya dagaal ka socda laakiin niman aan hawsha fahansanay oonu ku karin war kutub amed tawxiid iyo aima najdiya ka warqaba iyo laydin lugoynine meel kale ladiin saarin baa baryahan dambe fooda la geliyey calacalkooduna baxahaya almuhim cibaada ku timid maa hiya alcibaada waa khulaaso yar waa mar baynu sharxi doonnaa in allahu tacaala maa hiya alcibaada qodobka saddexaad tacriifu alcibaada maa hiya xaqiiqatu alcibaada ilaa waxaan idhi cibaado alla uu leeyahay ninka axad kala siiyo wuu gaaloobiye cibaadada haddaad alla mooyin axad kala siisa aad ku gaaloobi ama aad mushrig noqon maxay tahay luqa ahaan ka hadli mayno badan baa laga baxshay ficlu lmukalafi calaa khilaafi hawa nafsi tacdiiman lirabbihi wadaaddaa ku tacriifay alcibaadatu waa ficlu lmukalafi calaa khilaafi hawa nafsi tacdiiman lirabbih waa ruuxa mukalafka ah oo camal la yimaada khilaafsan naftu doonaysa naftu inay iska rabaa inay eh, biyaha iska cabtay rabtaa inay xaaraanta iska bashuuqsatay rabtaa inayn salaa tukanin in la daayoy xor noqoto waxay doonay ha naftu doonaysa fal baad la imanaysaa aysan doonaynin falkaa naftu ay diidantahay waxaad oola timid tacdiiman lirabbik haadihi alcibaada wadaaddaa yidhi rabbigaada weynynaysa waxay yidhahdeen waa maxay alcibaadatu waa ficlu maa yurdi rabba waa inaad samayso wax alla raalli garaynaya subxaanahu wa tacaala qolyo kale waxay dhahdeen tacdiimun yuqsadu bihi الزulفى min اllahi subxaanaه wa tacaala wالnajaata fi اdaar اlآakhirة waa weynayn cibaadadu markaska iyo xudunteedu waa tacdiim iyo taqdiir looga gol leeyahay ilahay in loogu dhowaado aakhirana naar laga badbaado wadaadda waxay yidhaahdeen waa tacaariif kulli saxan wey ficlu ma amara allahu bih wa tarku maa naha allahu canhu warasuulu ibtigaءa wajhi اllah ilaahay wuxuu kufarood samayso wuxuu kaa reebood ka tagto adoo alla darti u jeeda hadihi alcibaada wadaaddaa yidhi tacriifkii ibnu taymiya huwa aljaamic almaanic fii risaalati alcubuudiya alcibaada ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu اllah wayardaahu min alaqwaali wاlafcaali alظaahirati wاlbaaطina tacriifka huwa aljaamic wاlmaanic dardan cagsan isaga u qiimo badan cibaadadu waa magac wax kastoo alle uu jecel yahay ama qowl ah ama fal la sameeyo ah ama camal qalbiga ka dhacaa ama adimha laga sameeyo ama qalbiga ka yimaado khawf rajaa tacdiim taqdiir ijlaal raqba wax qalbiga ka dhaca ha noqdo fal la sameeya ha noqdo weedh afka laga yidhahda ha noqoto marba hadduu yahay wuxuu alla jecel yahay waa cibaado sawan kaana camalan daahiran aw baaطina halkaas anagu mar hadihi tacriifaat alcibaada cinda ahli الsunna wاljamaca mushrikiintii maxay yidhaahdeen in la fahmo weeye alcibaada waxay dhaheen abadan saa ma ah waxay dhaheen ana kula maa yusamى cibaadaة laa yakunu cibaadaة إila bاctiqaadi الrububiyaةi fi اlmacbuud إila bاctiqaadi الrububiyaةi fi اlmacbuud وأنه مستقل بالنفع والضر ونافذ المشيئة بذاته بدون xاaجة إلى الغyر أxadkaad u sujuudayso ama aad baryayso ama aad u rukuucayso ma ka aaminsan tahay rabbiga adduunkan maamulay inuu yahay maya waxaad ma aha cibaado haddaan awliyada baryo oon geedaha baryo oon u rukuuco oon u sujuudo oon ku dawaafo waxaan leenahay dhab maxaad ahayd maxaad ka aaminsantahay geedkan iyo qabrigan addoon ilaahw saalixa oon barakaysanhayo oon muxuu ahaayey wejiga kusii qabsanhayo oon alla usii marahayo wey waad fiicanta hore u soco ma waxaad ka aaminsan tahay sheekh uweys iyo sheekh cabdiqaadir adduunka inay ayagu eh, abuureen oy maamulaan oy madax bannaan yihiin oy arbaab mutafariquun yihiin maya maxaad ka aaminsan tahay addoommo ilaahay abuuray oo makhluuqiin ah ilaahay agtiisa jaahya sharaf ku leh oon barakaysanhayo faylkaygii iyo ayaga baryadoodan isku darahayaa iyo wejigooda kadibna waa lasoo feermaynhaya waad fiicanta dhabarka lagaa taabanhaya waynu kala tagna soo maaha annagu waxaan leenahay hada huwa xaqiiqatu shirk kaa laftirkiisa huwa shirku اlcarab wa shirku quraysh kaad ku naargelaysaanna kan weeye saddexdaa mixwar maa huwa xaqiiqatu shirki اlcarab xaqiiqatu shirk xaqiiqatu اlcibaada saddexdaa qodob haddaan iska taxqiijinin aday kuu taalla meeshaad ka baxayso masale kale culammada muslimiinta qabla haaulaa'i alwathaniya intaysan imanin qarnigii tobnaad wixii xagga ka ah qarnigii sideedaadoo wax la khaldoo la labay mooyeen bacd ashaacira wax labeen mooyeen ummaddu ashcarigooda iyo jahmigooda iyo salafigooda sunniga ah qodob isku waafaqeen baa jira oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rusule iyo ambiyaduu soo diroo dhanba ooma soo dirin ummadda inay baraan ilaahay inuu khaaliq yahay raasiq yahay maalig yahay naafic iyo daar asagu yahay looma soo dirin afilaahi shak faatir isamaawa wala in sa'altum qur-aanka akhri meeshaad doonto carrakawaa maxaa loo soo diray waxaa loo soo diray litacriifi tawxiid ilaahay inuu keligii cibaado muto xuquuqdan uu asagu keligii leeyahay inaan axadna lagu ladhin wax kale aan la raacinin qadiyadda ayada xataa alashaacira taqriiriyey alimaam abulqaasim xusein bin moxamed araaqib alasfahaani kitaabkiisa loo yaqaana addariica ilaa makaarim ashariica safxada boqol labaatan iyo kow wuxuu leeyahay alambiyaa min awalihim ilaa aakhirihim looma soo dirin dadka inay baraan calaa biwujuudi alkhaaliq wa annahu اraasiq wاlmaalik wاlmudabir lianna hada waa macluum biاlfitra shay loo baahan yahay in laga hadla ma aha in xuquuqdeeda qaybo ka mida iyo tafaasiil iyo axkaam la naashnaasho oo la faahfaahayo oo la xardho waa laga yaabaa laakiin addoommada ilaahay inuu jiro ictiraafa oo ogaada adduunka asagu inuu maamulo ogaada diintaasaa lala soo diray la socda looma soo dirin bu hawsha ayada lianna hadi almacrifa waa macrifa fitriya khilqiya waxaa loo soo diray waa almacrifa almuktasaba atawxiidiya ilaahay inay shirkiga ka anfiyaan keligiina xaqa ogolaan baa loo soo diray buuri waa ashcari weyn saaxib mufradaat اlqur'an ninka iskalaad garanaysaan alcallaama cabdulkariim ashahrastaani min muxaqiqi alashaacira ee culamadu yidhahdaan kaana aclama biاlmaqaalaati wاlnixali wاlmadaahibi min alraazi wagayrihi abulxasan alashcari mooye nin fanigan kaga fiicana ma jiro yaa wuxuu leeyahay asaguna nafsa shay buu marhayaa kitaabkiisa nihaayat alaqdaam fii cilmi اlkalaam safxada boqol labaatan iyo saddex ilaa labaatan boqol labaatan iyo afar wuxuu leeyahay looma hawsha hawl jirtana ma waxaan baadhay buu dadka waxay caqaa'id iyo diimo aaminsan yihiin falam aqif calaa طaa'ifatin munkiratin lisaanic buuri ilaahay inuu khaaliqiyo adduunka asagu maamulo axad aadamo oo diidan laa fi lqadiim walaa fi maan helin buui qolyaha u badanoo iswaalay yaa waxaan helay qolya yidhi buuhi adduunkan markaa la yidhaha yaa abuuray waxaylaan wuu qarxay qarax weyn baa mar dhacay kadibna adduunkanaa samaysmay wax kastana bakti nasiib buu ku dhacaa magacun bay kharibeene bakti nasiibka yaa rabbigoodii abuur qaraxan weyne dhacay baa uu rabbi a buu yidhi rabbiga rabbigunbay nooc kale u sheegeen oy qaab kale u sheegeen nin maskaxda lagaga jiro waalan mooye aadama wain kaana waaniyan qabuuriyan aan ogeyn ma jirba ilah inuu khaaliqiya raasiqiya maalig yahay saa darteed baan ambiyada loo soo dirin xaqiiqadan iska macluumada inay wakhti ku bixiyaan badan asna saasuu odhanaya waxaa kuu yimid ninka la yidhaahdo abulbarakaat abulbarakaat alambari kitaabkiisa loo addaaci ila alislaam wuxuu asaguna leeyahay safxada boqol sagaashan iyo sagaal ilaa safxada laba boqol iyo kow nafsa shay buu le wuxuu ku daray wa hada laa khilaafa fiih bixuruufih wuxuu leeyahay qadiyad tawxiid اlkhaaliqiya wاlraasiqiya wاlmaalikiya wاtadbiir howlahaani in gaal iyo islaamba aan muran ka jirin laa khilaafa fiihi buu leeyahay muran ma laha taas laisku lugeyn maayo maxaan suufiya isku haynaa war ilaahay keliga ha la caabudo xaqan asaga loo daayo maya awliyada ha lagu daray leeyihin awliyaan laga reebin yaan la bahdilin iska harmay ogolo waa idin sidee qodobkaasaa la isku hayaa wa min alcajab fakhrudiin araazi oo asaga laftirkiisa lagu gaalaysiiyey inuu mushrig ahaa ibnu taymiya wuxuu helay kitaab u qoray oo la yidhahdo asiru اlmaktuum fii mukhaaطabaةi اlkawaakibi wالnujuum waa sir khaasa buu hi oon dadka loo sheegin culammada khaaskun baa loo sheegahaya kitaabkii buu akhriyey adabkiisii iyo qaabkiisii waxoo dhan buu ogaaday ibnu taymiya waa yaqaana haddii nin walba qaabku hadla raggaysii hayeen weeye ee in badan waqti uu ku bixiyey ee kitaabtiisi in badan u radiyey ee ugu dara alimaam baa loo yaqaana cinda alashaacira ninkiiba wuxuu yihi kaana murtadan burhata min الzaman maxaa jira liannahu allafa kitaaban dacaa fiihi ila shirk kitaab buu alif ummadda uu ku jeclaysinaya sixirka wuxuu ihi ninki la yihahdo raazi waxaan u qoray buu ihi tafanun iyo cilmi jacayl waxaan kaloon ogaaday buu ihi cilmu الsixr wالطalaasim wa cibaadaة اlkawaakib wالnujuum manfacay adduunka leedahay buu jinka markaad kaalmaysato saarka iyo sixirka iyo booranhaya aad garaacdo ood durbaanka afuufato xoog wey lagu khidmayn waxbaa dhici alaabbaa kala socon adoo dhan awliyar baad noqon biibaysa marka aakharaabaa la gaadhee adduunka nacfi bay leedahaybu islaan nin boqor ah ayoo marka khuraasaan boqorkaa hooyadii buu kitaabka u qoray markaas u hadiyeeyey markaasay xoolo u fujisay dahab bay oga buuxisay dembiil intaasuu ka rabay ibnu taymiya intii helay wuxuu ihi waa murtad kaana murtadan burhatan min الzaman ثuma inahu rajaca ilى اlإslaami wamaata calaa dalika riwaaya laga fahmayuu leeyahay riwaaya laga fahmay laakiin ardaygiisu ibnu qayim ah wuxuu ku dhaartay inuu gaalnimo ku dhintay buu kitaab jaamaca soo ku maray dhibba ma lehe waa takfiiriyey asaga lagu takfiiriyey shirki iyo addacwa ila alkawaakib wاlnujuum wالsixri wاطalaasim ayaa wuxuu tacriifinayaa shirkuulcarab maa huwa muslimiinta maan dunida jooga islaamka sheegtay ee awliyada barya qubuurtana weyneeya shirkigay ku dhacaan ma kii carab lagu gaalaysiyaa mise waa ku asigaba ka hadlay kitaabkiisa tafsiirka ah mujalladka lixaad laba boqol labaatan iyo toddobo iyo haddana boga kale ah saddex boqol lixdan iyo labo intuu wuxuu ku caddaynayaa oo uu leeyahay walam yadcu axadun ilaa macrifat اllaahi tacaala ambiyadoo dhan min qadiimihim ilaa xadiiثihim min abina aadam ilaa nabiyina muxamadi calayhi الsalaaةu wasalaam walam yadcu axadu ilaa macrifat اllaahi tacaala bal dacaa ilaa towxiidihi ilaahay xaqiisa ha la qiro oo asagu inuu jiro ha la ogaado axad nabi ummadda ugu yeedha ama ugu baaqay ma jira buur xaggee laiskugu baaqay waxaa laiskugu baaqay altawxiid nafyu shariik annahu laa shariika lah mujalladka toddobaad safxada laba wuxuu ku leeyahay wayacbuduunahu fasiraya aayadda tafsiirkada fiiri tafsiirkabiirkiisa kuu yaalla mafaatixu اlghayb ee meel kastaba dhooban fiiri wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum halkaasu ka soo hadlay maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum markuu ka soo hadlay inta qaaba ilahi lagu shariig yeelo wuxuu yidhi wa nadiiruhu shirkiga carbeed waxaa la fii hada الzamaani bixuruufih ishtigaalu kaiiri min alkhalqi bitacdiimi qubuuri اlakaabiri cala اctiqaadi anahum ida cadamuu qubuurahum fainahum yakuunuuna shufacaaa lahum cinda allah wuxuu idhi waxaa la mida shirkiga carbeed laguna gaaloobi aayadduna ay ka hadlayso ka maanta adduunka ka dhacee dad badan oo muslimiina ay sameeyaan oo muxuu yahay qubuurtay weyneeyaan oy barakaystaan oy u dawaafaan oy u diiqaan ayagoo rajaynaya in maqbuurka iyo ninka qabriga ku jira aakhar u shafeeco qaabo soo shirkigeenni ma hawshii soomaaliyeed hawshaasi ma wuxuu leeyahay waxaan ka lugeeyey meeshii caalam islaam ilaa hindiyaan tagaybu asagaa odhanhaya waan lugeeyey waxaan isku maray caalamkao dhan baan dhawaafay ilaa adqaali hindiya yaan galay buu ihi falam ajid axadan yunkir allaha subxaana wa tacaala dhibku waxaa weeye ilaahay keligii hala cabdaya maya wax lagu ladho geedka gaaban geedka dheer geed gaaban baa lagu koraaye hawshaa la sii mariyo warkaasaa lagu kala baxay kadib wuxuu ku gebagabay wainama الsha'nu fii cibaadati اlأwhaani fainaha aafaة camat أkara aطraafi اlأrض whakada kana اlأmru fi الzamaani اlqadiim bu idan ashaacira wey ma annaga wahaabiya waxba ka soo guurin mayno wahaabiyaha inoo dambaysaba wahaabiya iyo suniyiin iyo salafiyiin ashaaciro iyadu ha istakfiiriso ha isgaalaysiiso ilaa iyadaas xukuntay hawsha aadin loo xaqaa'iqdaa saddexda ah aadin loo fahmo sheekh warkiisaan u laabto mar baan faahfaahin doonaa howlahaasi laakiin intaas hordhac weeye ninka aan fahmin wareer buusan ka baxaynin weligii qaala alimaam axmaduka alla waa ku mahadinhayaa laa uxsi koobi mahaya hanaan ammaan calayka dushaada la ammaano anta adugu kamaa atnayta calaa nafsika allow naftaad u ammaantay baa tahay addoommuhu waxay sheegahayaan ama xusa ama alla ammaan ama weynayn ah wax yaroo licib sagiira weeye ilaahay ammaantu mudan yahay alla umbaa koobi kara subxaana wa tacaala wa usalii waxaan ammaani oo wa usalimu nabadgelya mxuuah ku salaamahaya calaa rasuulika rasuulkaadi iyo wa aali rasuulika rasuulkaadi aalkiisi aalka nebi maxamed cinda ducaa waa kullu muminin taqiyin baa la yidhaahdaa cinda mxuu ahay asala na waxaa loo jeedaa waa aalkii nabi maxamed khaaska reer banu mualib iyo reer banu haashim aslama wa aamana wamaata calaa dalik wa bacdu intaa kadib fainahu wasala waxaa soo gaadhay buu idhi ila alxaqiiri sheekhu asagaa isku jeeda ninkii liitay ee xaqiirka ahaa waa hadmi linafs falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu min attaqa isfaanka iyo isqadqaadka iyo ismahadinta ma fiicno sheekhu dhulku isdhigahaya fainahu wasala waxaa soo gaadhay ila alxaqiiri kii dulaysnaa ama liitay aljaani dembiilaha ahaa ee naftiisay dhib u geystay isdilay ee is aafeeyey muxamed ahaa muxamed ibni caliy ashawkaani afar allaahu lahu dunuuba ilaahay dembigiisa ha u dhaafee oo wasatara allaha qaryo astura can cuyuuni nnaasi dadka indhahooda cuyuubahu ceybtiisa allaha ka asturee su-aalun baa soo gaaray wasalo faacilkeedu weeye haddi suaalun su-aalu caalimin min fidaal caalim fadli badan nin caalima oo saaxiibu fadli ah oo saaxibu cilmi ah saaxibu tawaaduc saaxibu cibaado ah su-aashiibaa ay soo gaadhay buuri caalimkaasoo caarifin yaqaano weliba ka warqaba bimaa qad qiila masaa'ilkan waxa laga yidhi wamaa yuqaalu iyo waxa la hadda taaganba wixii la yidhi ee iyo hadda waxa taaganba aqwaal annaas alxaaliya ikhtilaafun fi lmasaa'il alfiqiya fi اtawxiid ee hadda taaganna waa la socdaa ninka wax weydiinaya khilaafka hore qadiimka ee dadku ay qadiyadan ka yidhaahdeen nin og weeye sheekhu wuxuu leeyahay arday maaha su-aashu waa su weyn nin caalima ah, su-aashii way ku anfacaysa taasoo kale ardayga bilow waxaa laga yaabaa in su-aal muhiima oo aan ficlahayd sheekha uusan weydiinayn maantoodna ku wareegaysto gabar xaa-idla amsaad ma geli kartaa kitaab qur-aana ma qaadi kartaa hawlaha u ku wareegaysto masaa'il waaweynoo masiira ah qadaayal alcaama ah oo diintiisao dhanba ay ku xidhan tahayna uu maantood uu garab maro oo uusan fahmin baa laga yaaba caarifan yaqaana bimaa qad qiila wamaa yuqaal waxaa laga odhanaya ama laga yidhi fii madaarik alxaraami ay ma'aakhid alxaraam xaraamta meelaha laga qaato madaarig jamcu mudrak bidami اlmiim waa ma'khadka iyo masalada daliilkeeda ay ku dhisan tahay sawaءn kaana naqlan aw caqlan aw mxuu ahayey lafdan aw nadara iyo wlxalaal xalaasha iyo xaaraamta meelaha laga qaato adilat اlkitaab buu yaqaanaa adilatu sunuu garanaya ijmac ahlicilmi buu garanayaa qiyaaska saxiixa ee jeliga ah ee shuruudda obsada buu garanaya goormuu intaa haleelaya oo ninkaasi uu madaarigtaa uu garanaya cinda ikhtilaafi اlaqwaal aqwaashu markay isweydaarato oo layiskhilaafo nin baa asag agga ku dhufan mid kalea dhankaa u qaadi mid baa waaba xalaal xalaal dhashay mid xudhi waaba shirkiga gaalnimo diinta lagaga baxayo mid xudhi maya waa karaaho khilaafu lawlo weeye nima meel buu ku dhuftay waa nin markay dadku iskhilaafaan aan wareerin wey ninkaani nin culus weeye wuxuu garanayaa mas'aladan meeshay leedahay iyo fiiradan meesha la gelinayo fiiladan meeshay qabsanayso iyo xadhiggan meeshuu ka xidhmo iyo meeshu xiidku gaarayo xiidka masalada intuu qaado ee meeshay ka timid geyn karaa waa nin culus ninkaani waa ragga lila iyo ragga ahaad maantao dhan kuwa wax ku weligay sheekh baa saas yidhi wadaad baa sida yidhi mid baa ka yurub ka hadlay mid baa maraykan ka dhawaaqay mid baa ka soo ruculeeyey puntland mid baa somalilan ka qayliyey nairobi mid baa ka dinaahinay or waxaan maxay tahay war labaatan sanaad gaardinayseene un afartan sanaad uun dacwo ku soo dhex jirteene soo hadalka ma fahmi kartaan meeshuu ka yimid iyo ma akhadkiisa iyo wuxuu ku dhisan yahay maxaa daliila maxaan daliil ahayn war ma shaksi baan raacnaa mise daliil baan raacnaa allihii subxaanu qaadirayna abuuray markaan iskhilaafno nooma celino culummo wuxuu noo celiyey kitaabkiisa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila alculamaa'i waalaakaabir wa asxaabi alcamaa'imi waalmanaa'ir lama dhihin maxaa la yidhi farudduuhu ila allahi waarasuul lannu labadan master waa macsuum wey ilaahay kitaabkiisu waa macsuum ma khaldamo wey sunnada nebi maxamed waa macsuum ma khaldanto wey markaan isku dhacnoon foodda isgelinno khilaafkeenna waxaa noo kala food qaadi kara axadaan khaldamaynin laakiin wadaad khaldami kara lajifiyaano bannaan sheekhu beerta lobaa beer daaqday waran dheer halla qotonsho buuri ilaa la buxshana sabuulkaa lagu wado maxaa le sheekha lodaadi weeye lajifiyaano bannaan buur waranka seexiya kadib laba masaf ku roga maca salaam warkaasna aada loo fahmo wey hawiyuhu markuu gaalnimo ku dhaco kufriya gaalnimo wey ogaadeenku marku gaalna islaamnimo wey waad fahmaysaan bay la tawsha iyada qolya hawiya intay ordeen bay gaalnimo meelta la qaateen way madaxay saarteen nagu doortay koofiyad baan u qabnaaye nagu doortay yidhahdeen hawshaas ayada meel gaaban baan u istaagnay qolyo ogaadeen baa laftirkeedii qaatay laftirkeeda bay qaateen waa xambaarsadeen waxaa layihi culummo wey ayagaa garan haya muxuu ahaayey ah-, ahlu makkata muxuu ahaa adraa bishicaabiha culummo fuqahaa wey hawsha ayaa garanaya nin asagu meesha fadhiyay wuxuu yidhi ayagu markay gaalnimada galeen waa hudnay nagu yidhaahdeen annagana waana baabi'iyeen buui hudno iyo sulxi wey almuhim si kastaba noqoto waxaan oga jeedaa qadiyadda wadaad khaldami kara oo cabsan kara ama hawo ay qaadi karto ama shahwo ay qaadi karto ama nafley ah oo bini aadam ah oo adoo kale ah ilaahay nooma celin farudduuhu ila اllahi wاrasuul wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmu ila اllah faxukmu ila اllah laa ila اlأwliyaaءi wاlأqribaaءi walaa ila اlculamaa caalimku wuxuu ku qiimaysan yahay inuu diintaa ka run sheegahayo haddaa laakiin la iskhilaaf keenna inoogu yaree toban jirka ah iyo odaygu inoogu weynaa sagaasan jirka hadday isqabtaan marjicu waa alkitaab wasunna laa fulaan biitifaaqi salafi saalix wiil yaroo labiyo toban jira ah hadduu yidhahd anugu aayad qur'aan iyo xadiid ha lai dhiibo ama ijmac salaf ha lai dhiibo ama qiyaas saxiixoo jeli itaabsiya haddii kale waxaad haysaan sheeke barley wey xaq buu leh alimaam ibn cabdilbar wuxuu soo guuriyey ijmaacu salafi saalix fi tamhiid walistidkaar ku soo guuriyey in sagiirkooda iyo kabiirkooda ay niqaashayeen fi lmasaa'il alcilmiya wa kaana almarjicu alkitaab wasunna abadan culumada raaca culmadii baad khilaaftay culumade hade waa culumada la khilaaftay kuwe weeye suufiye culumay leedahay idinkoo dhan ba inaad khaldantihiin ood waalantihin maca tabliiqiinna maca alislaaxiinna maca aaminsan yihiin ayaguna keligood culmo yihiin ma tahay mise ma aha ku yimid wahaabiye wareersan oo budhla oo unqori la ordi oo sarwaal gaabanoo qamiisku bodidood u joogo oo unfaruna dhaqaajin oo waalan bay arkaan kiina idinku aqoon badan ee wahaabiyo ah waxba umay ogo waxay leeyiin waa asxaabu alqushuur walcamaa'im asxaabu almadaahir aljawfaa dadaan diinta fahmin maqaasidu shariica ma aysan fahmin ma bislaan way bislaan doonaan annagu waxaan soo shaqaynaynaa boqol sano kun sagaal boqol labaatan iyo sideeddii baan soo asaasnay islaam xaraka oo siyaasi ah loo baahan yahay idinkoo dhan ba idi kooda garxiirka ee eedacadaha ka dinaahaya ee nabi maxamed caayey ilaahayna ku kufriyey towxiidkiina ku sheegay baail iyo bakti ee murtadka ah yaa agtooda ka ah mxuu ahay faqiih alcaalim alnaxriir almudaqiq almuxaqiq caalimkaad sheegay culummadee hadda waa yahay noo sheega kuwe waa kuwe tabliiqu waxay idaan arkaan niman waalanba oo iyadoon la gaarna alcahd almadani sii ordahayaba weli waxaanu ku jirnaabay leeyihiin وjaahidhum bihi جihaada kabiira fasdac bima tu'mar وacrad can اlmushrikiin kufu aydiakum waaqiimu الsalaa baan taagannahay lamama gaadhin alaayaat almadaniya ay dheen lamama gaadhinba weli maanan hijro makaan joognaa kulligiinna waxaad qaadaysaan mayan طuruq fiiha ashwaaq wasatantahuun ilaa ariiqin masduud annagay nagu yidhaahdaan oon la baxnay arbaca arbaciinaad afar arbaciin baan la baxay annagaa ku khudbayno oo kala lugayna meel ilaah og yahay meel kale la tagnay in run laisu sheegaa fiican tabliiq intaan jigjiga kala lugayan wardheer la ku tegey intaan ka soo noqonnay wardheerba waxaan salaxaad la ku tagnay tabliiq khuruuj fii sabiil dhulkaa ninkii gare ee maray baa garanhaya saddex bilood iyo labaatan habeen baan soconay dameer noo raraa khuruuj fii sabiili almuhim waxaa weeye culummadan u noqonnaa aan la inaad baxdaan xaq baad u leedihin waxba anigi aan laysoo dhowrin in walba bixi kara almuhim waxaan u jeedaa culimmadan loo laabtaa culimmada loo laabto jadiidiye waxay leedahay laabudda an narjac ila alculamaa kunuu maca alculamaa laa tukhaalif alculamaa iltafuu xawla alculamaa howlahaas culammadee waxaa weeye rabiic almadkhali maxamed zayd eh, ibn haadi almadkhali eh, muxuu ahaaye faalix alxarbi cubayd aljaabiri soo ururi iyo ko eh, mxuu ahay yaxya alxajuuri eh, ya cabdicaiiz ris maaka asagu waaba jahmi kale kaa waxaa weeye kii jooga asaguna damaar sheekh cabdulla cumaan addimaari eh, sheekh cabdilwahaab alcabdali alwasaabi cabdilcaiiz alburaci koox weeye iyagoo ay wataan waxaa loo yimid ictisaam yaa culummo ah oo loo noqonaya annaga culammada lajna alcilmiy ee puntland joogta waa dhoweyd baa bohodle bohodle soo garan maysaan yaa niman dhallinyaro ah yaa is urursadoo dugsiye furay oo malcabado furay ummadda waxbaray markaasay dheen waxaad wadaan ictisaama waan diidnay wadaad laascaano jooga intuu dhawaaqay buu waa in bohodle laga qabto lix nin baa weerar ku qaaday intays urursadeen bay dowraad iyo muxaadaraad ku qabteen bohodle qayladoodiibaa ammankan yeedhaysa waxay dhahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa qur-aanka haddii laga tago oo xukumka xagga loo riixo oo xeerbeegtiyo dasaatir lagu wareejiyo oon hal xaraf lagaga dhaqmin dastuuri dumaad ayna maamusho lagu gaaloobi mahayo ilaa aan ictiqaadinno waxaan inuu diin yahay ee nimanyo hoort bal ka nastaa la yidhi wax gaala ma jiro ibraahim dheere gaal ma aha shariifku gaal maaha waxoo dhan waa islaanha isla boodo ha isdhaaride ha isnuugtee daayay dhan waxoo dhanba idinkuna waad waalantihiin haddaan gaala intaan soo kaxiyo muslimiinta ku baabiyo cardaadwaha kaga dhigo oo hal dhumiya hal dhaar raaca aan ka dhigo oo ise weyloweylo ka raacin oo magdheer isku dhexalaan oon masaa'ida dumiyo oo kan hadda dhisa aan taangi mariyo oon gabadha muslimadda xijaaba xijaabka aan ku cadaabo oo kii garhka bixiya aan xoog ooga xiiro kii sarwaalka gaabsan aan u dheereeyo gabdhaha xuyadka aan dhah waa sharci in loo galmooda ayagoo dhigi qaba oon ambiyada higaadiyo oon sharcigaa dadka ku maamulo diin ka dhigo weligii gaaliba mahayay dheheen ilaa muxuu ahaayey aan ictiqaadiyo gaalada muslimiinta aan ku laayin ku baabashana ku gaaloobi maayo ilaa aan gaalnimada jeclaado oon diinta yuhuud iyo nasaara aan aamino inay diin tahay dhab baan sinan maxaa masaajidka u dumisay ood gaalka noogu baabiisay ood kitaabka qranka u jexjeexdeen oo muxuu ahaay gaaladii kitaabka qur-aanka igu siisatay oo saxrada iskaga tirtay waana la baaba'shay may gaaladu dan baan ku qunsana awrkaan ku kacsanhayey jaalladaarood baan iskaga dhicinhayey mooyeene gaalnimo gaalnimo jacaylgama ahayn amaad kristan jeceshahay maya ma yuhuudi baad tahay maya maxaa tahay soomaali muslim ah hawsha maxaad u samaysay waxaan u raggaan iska dhicinhaya rag ciil cadaabbu ka doortay raggaan iska dhicinhaya hore u socnin fiican baa tahay weli gaaloobin waxyaabahaas abuhooda lagu ariyey lagu qaboojiye culummada loo noqonay marjaca kuwaa weeye nin walboo caalima oon diintiisa ku kalsoonnahay noocuu tabliiq allah ka dhigo akhwaan muslimiin ha noqdo oo suufi aan gaal ahayn ha noqdo muxuu ahay ictisaam ha noqdo muxuu aha salafiljihaadiya ha noqdo diintaanu ka qadanayna laakiin cinda alikhtilaaf marjicu waa alkitaab wasunna hawsha aad laysu fahmo wey hawsha ayada ah sheekhan marka waxaa min manaaqibii ka mid a ardaygan saa'ilka ah inuu sheekhu yidhi ninkaani kaana yacrif madaarik alxalaali walxaraami cinda ikhtilaafi اlaaraa cinda ikhtilaafi alaqwaali wa tabaayuni aaraa'i الrijaal dadka erayadu raggu markay kala tagto aaraadoodu aaraadu waa jamcu ra'yin qolina jamcu ru'yatin bay dhahaan saxna ma aha watabaayuni aaraa'i rijaal waa isku mid cinda ikhtilaafi alaqwaal iyo watabayun aaraai rijaal isku mid ragga aragtidoodu markay kalaatagto kala duwanaato qowlkuna ismaan dhaafo iskhilaafo israaci waayo nin wax fahmahaya wey wahwa saa'ilkaasna alcallaama ninka cilmiga badnaa wey alfahaamatu fahmiga badnaa alafhamu ay alacdamu weyna min xayu alcilmi walfadli buu sheekhu ka hadlaya muxamed bn axmed bn muxamed mishxam faqiih yamaani oo wuxuu ahaa abqiima badan ayuu ahaa nin faqiiha oo yamaani ah ayuu ahaa weliba hortii dhintayoo shawkaani baa ka dambeeyey xagga ximir ahaan ka dambeeyey akar allahu allaha badiya fawaaidahu fawaaiddiisa allaha badiya buu yihi cilmiga iyo wanaaguu ka taga allaha badsho wamadda allaha taago oo allaha gaadhsiiyo calaa ahli اlcilmi culummada dushooda mawaa'idahu xeedhooyinkiisa xeedhooyinka iyo zabta iyo allabariga gogasha uu goglahayo diineed ummadda allaha gaadhsiiye bu iska daa dadkee culummada allaha gaadhsiiya cilmigiisa iyo fadligiisu leh mawaaidda waa jamcu maa'ida waxaasil su-aal su-aasha biyadhaceedu waxaa weeye ama nuxurkeedu gabagabadeedu can اtawasuli biاlamwaati اlmashhuuriin buu i weydiiyey buri sheekhu wuxuu i weydiiyey can اtawasuli in lagu weji qabsado ama alla loogu dhowaado biاlamwaati اlmashhuuriin amwaadda dhintay ee caanka ah dadka dhintay ee caanka ku ah bilfadli cibaado iyo fadli iyo cilmi iyo diin wakadalika atawasul buu i weydi can اtawasuli bilaxyaai almashhuuriin bilfadli wey kuwa nool ku dhintay oo mootan iyo mid noolba miyaa lagu tawasuli karaa iyo walisticaanati bihim in la kaalmaysto oo la gargaarsado iyo wa munaajaatihim in lala faqoo eh, lala koodo loo yeedho munaajaatihim cinda alxaajati markay baahi timaado najwa huna wuxuu u jeeda sheekhu nidaa'uhum in loo yeedho loo dhawaaqo sheekh hebelow la yidhaahdo tii hoos loo hadlahaya ma wa munaajaatihim cinda alxaajati markuu dhib yimaadiya baahi in lala kooda wadaadaha ama loo qaylyado ama loo nideeyo min naxwi qowlihim cala allaahi wa calayka yaa fulaan yacni cala allaahi alla dushii iyo wa calayka adiga dushaadan yaa fulaan actamid wa atawakal wa astaciin wey adiga iyo allah idin tala saartay ilaahay iyo waxaa weye awliyaa lasku dhiib isku daray soo ma aragtid waxaa la kole yidhaahdaan wa ana bilaahi wa bika anugu waxaaban ku taagna adiga iyo ilaahay adigii ilaahayba hawshay ku xidhan tahayba maxaa laga rabay ana bilaahi uma bik waa suuragal in loo mxuu ahaay liqiil mariyo la meel mariyo qudaadaaba diidan saase laakiin hadday uma un odhan lahayd waxbay noqon lahayd laakiin haddii laysku xidhay wowduna mutlaqljamca ay keento waa u dhammaataa hawsha shirki lafdi a ah ku jira calaa aqali taqdiir haduusan mid akbaraba ahayn iyo wamaa yushaabihu daalika iyo waxa wixii shabaha alfaadaasi wixii la ah. waxay kaloo i weydiiyeen wuu i weydiiyey saa'ilku wa tacdiimi qubuurihim qubuurtooda in la weyneeyo loo diiqo la siyaarto boqol iyo labaatan dibi boqol riti boqol qaalmood waxa xoola meesha lagu dhammayn ree hebel o dhan oo guuribaa iman habeenkii dhafarka weeye habeenkii soo jiidka weeye habeenkii xadrada weeye habeenkii nasrada habeenkii wakaasa waa meel dhanoo xaj ah mawsim mansag dhan weeye iyo wactiqaad in la aamino maxaa u xugum ah ana lahum qudratan inay awliyadu iyo amwaadu iyo axyadu leeyihiin calaa qadaa'i xawaa'ij اlmuxtaajiin kuwa baahan baahidooda inay gudi karaan ana lahum qudratan awood calaa qadaa'i xawaa'ij اlmuxtaajiin inta baahan baahidooda inay awdi karaan o qaban karaan iyo wa injaax inay hirgelin karaan طalabaati الsaa'iliin kuwa wax weydiisanaya codsigooda inay wax ka qaban karaan bay ninka aaminsan maxaa xuguma wmaa xukmu man facala dalika shaya min dalik wamaa xukmu man facala shaya min dalik tawasulka istiqaasada muxuu aha munaajaadka tacdiim اlqubuur ictiqaad kaas uu sheekhu sheegay dadka aaminsan maxaa u xuguma waa le weydi wahal yajuus ma bannaan yahay qasdu qubuuri الsaalixiin inta suuban qabrigooda in loo qasto loogu qasto oo loo aado lita'diyati الziyaara ziyaara in lasoo guto lasoo booqdo iyo wa ducaaءi اllaahi alla in la baryo cindaha cinda اlqubuur lagu baryo min hayri istiغaaثatin bihim ayagoon waxba la weydiisanayn awliyada anoon waxba weydiisanaynin allabarigayga meeshaa maad la tegi maadaama goob barakaysan ay tahay oo sheekh hebel ku xabaalan yahay sida kacbadoo kale agteeda ma ku ducaysan karaa ila kacbada hadda lama baryo laakiin agteeda lagu ducaystaa saas ma dhici kartaa baa bal ma bannaan tahay eh, bihim faqad in intii la booqdo qabadoo lagu ducaysto laakiin ayagoo lagu tawasulo oon la istiqaasoonin ilaahay allahuma arxamnii bifadli sheekh hebel bijaahi اlأwliyaa bijaahi اlmustafa wاlanbiyaa'i hawli baad garanaysaan haddi faaqulu mustaciina biاllaah waxaan leeyahay buu ihi anoo ilaahay kaalmaysanaya qadiyadan jawaabteedu alimaam shawkani intaanan ka gudbin yaraa kufr wariddat alqabuuriyiin inay mushrikiin yihiin oo murtadiin yihiin oo dhiiggoodu bannaan yahay kitaabkan si fiican ogumuusan caddaynin arrinkaas carabka umuusan dhufanin laakiin kitaabkiisa loo yaqaana albadru aalic bimaxaasin man bacda alqarni taasic safxada ilaa wuxuu ku leeyahay nimanka baryo awliyada ee qubuurta taga ee qadaa'u lxaajaadka weydiista iyo watafriij alkurubaat waiqaata almalhuufiin weydiista ee gacmaha taaga ee cinda shadaa'id ilahay intay ka leexdaan awliyada tooga waa gaalo mushrikuuna xalaalu dami walmaal buu leehay safxadii waa ku siiyey amaa kitaabkiisa alfatxu rabbaani mujalladka koobaad boqol lixdan iyo sagaal ilaa laba boqol qadiyaduusa kaga hadlay inay gaalo yihin buuna ku tagtigsaday oon islaam lagu tirin karin waxaa isaga ugu horeeyey sheekhiisa muxuu ahaaye sancaani oo san nool uusan ku soo gaadhin ah waxbana usan ka qadan laakiin ardaynool kusoo gaar lakin og kamuusan qaadanin ayaa isaguna ka oo ku cadeeyey kitaabkiisa alinsaaf lima lilwliyaai min alkaraamaati walalaaf buu ku cadeeyey waxaa kulligoodba ka horeeyey oo xataa wahaabiya oo dhanba ka horeeyey sheekh muqbil ibnu saalix ibni mahdi almaqbali sheekh saalix ibni mahdi almaqbali cafwan kitaabkiisa alabxaaث اlmusadada fii funuunin mutacadida safxada boqol lixdan iyo boqol konton iyo sideed boqol konton iyo sagaal kaga hadlaa wuxuu leeyahay wax yaraan kuu faa'iideeya buuri kuwa maanta islaamka sheegtay owliyada togee barya ama tala saarta ama qubuurtooda weynaya u taga ama u diiqa ama tafriij kurubaadka weydiista iyo mushrikii alcarab wax u dhexeeya ma jira buuhi baynahum farqun hayru mu'ahir wa haa zaadu calayhim labada dhegaysa buuri mushrikii alcarab asnaam dhagaxyay caabudahayeenoo baryahayeen buu kuwa iyaguna dad nool ama dhintay bay caabudaan kuwan caabudaan hadda jooga kownuu xayan aadamiyan aw malakan min almalaa'ika aw jinnan min aljaan weeyaan bul sanamkood kuwa horena sanamkooda dhagax iyo bir iyo naxaas buu ahaa waa farqi hayr mu'ahir ah kullisoo makhluuqiin ma aha waa laba makhluuq waa laba adoon dhagax iyo geed iyo bir iyo nabi iyo malag iyo rasuul haddaad wada caabudo ilahay hayrkiin baad caabudo kullum waa awthaan adigu binisbati ilayk idan haadaa waa farqim aan hayru muaira bu laa yuctabar waa wasfi mulqaa laa cibrata lahu sharcan haaulaa'i zaadu calayhim buuhi hawsha waxaa loo tiray maxamed cabdiwahaab laakiin jahalo mid islaaxumada dhawaaqan maqlaya meelahan ka nacnac lahaa oo ku haya dad baa waxay kutub ku qoreen muxuu ahaaye mushrikiinta xilligee xilligeennan jooga waxay ka shirki adag yihiin mushrikiinta carbeed ninka la yidhaahdo sheekh saalix ibn mahdi almaqbeli wuxuu dhintay kun hal boqol iyo sideed san iyo sideedda u dhintay ina cabdiwahaab qarni minazam buu ka horeeya boqol sanoo ka horeeya wuxuu leeyahay haa ulaa'i zaadu calayhim maxaa jira mushrikiinta carbeed xilliga beri samaagu jiree jirto bay ilaahay u sharigeeli jireen markay xaaladdu cuslaato ishu dhiigto oy naftu ku qabato mukhlisiin bay noqon jireen waidaa khashiyahum mawjun kaadulali dacaw اllaha mukhlisiina lahu اddiin waidaa masakum اduru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah soo sidaa maaha faidaa rakibuu fi اlfulki dacaw اllaha mukhlisiina lahu اddiin mushrikiinta carbeed waxaan way garanhayeen ilaahay bay ugu dhowaan hayeen markay laakiin dhabtu timaado cabdulmualib soo uma dhoweyn wuxuu isku dayay inuu maka difaaco abraha ka difaaco markuu arka inaan fooda la gelin karin oo ninkan carab badan soo baaba'shay oo wixii ka hor yimaadaba uu seexinhayo iyo carruurtiisa intuu kaxaystay buu cararay buurtii buu fuulay markaasuu ilaahu beydkaada difaaco kacbada anagu tabar u weyne allow difaaca maal asnaamti ku jir waba tari waaye kuwii meesha aan dhigdhigna xataa way dhexdhooban yihiine ilaahay gurigaada difaaca buu axad walba gurigiisa waa difaacdaay waa og yahay hawshaani hawshu markay xumaato alla isku dhiibahayaa kuwan maanta jooga buuhi sheekhu xilliga ay naftu qabato ilahay way hilmaamhayaan markuu ku fashay cabdilqaadirow buu leehay maxaa jira buuhi waa dhoweyd baan jiddaanba ka soo raacay buu doon anoo sanca u soo socdo ilaahay amarkii wuxuu sharac bay iska ahayd haddee markaan dhexda marayno iyo intay duufaan u dhaceen oo shiraaci biyo taabtoo qoyay baan kulliyana waxaan go-aansannay buu idhi inaan dhammaanayno doonteena rogmarayso naakhudihii doonta waday iyo kabtankii doonta waday yaa intuu ul noolo soo galay nin walba ha baryo sheekhiis nin walba toban sheekh bu cuskaday weliga intaan walbahaarin maalinka maana walbahaarin buui maalinka intaan walbahar weliga ma walbahari wuxuu yihi halaagan waaba xatmi maqdi ah laakiin waxaan ka xanuunsaday haaulaai almushrikuun mead ku dhex dhimanaysa nin walba labaatan awow labaatan ayay mid kiciya mid afartan awow kiciya mid laba ilaah ku urursada anay dhaheen buu idhi war adugu maxaad kicinaysa maxaa idhi anugu ilaahay keligii baa baryahaya ayagoo ii haysta inaan waalanaho majnuun muqma calihi aan ahay baan ka degayba doonta ilahna badbaadiyey ima an takuuna jalmuudan aw xajaran aw majnuunan safiihan bay aaminayaan buur haaulaai ashrakuu waakfaruu billahi min mushrik alcarab buur xaqi soo taabtay wey waidaa masakum uduru fi lbaxri aayaddaa markuu fasirayuu sidaa yidhaahdaa haddaba u fiirsada inta annagu soo joognay baan la xisaabi karin ilmaha yarkee soomaaliyeed in badan oo ka mid a markuu yaryahay baa lagu ababiyaaba inuu ilaahay khayrkii baryo maqal baa lagu raacin way kaa fakan awgey sheekh hebelow baad dhihi intaas intay naga fakatay baan awowya cuskanay waa la garana hawsha ayada gobolaha qaarkood hawsha waa ka ladan yihi hiiraan oo kale hawshaa kuma badnayn qolyaha xawaadle ama gaaljecla iyo jajeelada iyo eh, iskumaysa fiicnaan hawlaha ma aqaan hadda in la gaadhsiiyo la geliya ma aqaan waagi dambe siddeetan wixii ka dambeeyaa la bilaabay in la aado halkaas iyo muxuu aha ii eh, sheeg biyolow baabuur ilji oo dowladdu qaybin jirtay iyo tiam inti la raaco yaa la aadi jiray halkaa iyada la aadi jiray waagi dambe laakiin qubuur ay booqdaan oo ay u diiqaan iyo muxuu ahaay caabudaan hiiraan kuma ogaan jiraan dabaday haddaan la keenin almuhim gobolaha kale soomaali galbeed oo kale iyo meelahan kale ay jaalladaaroodku u badan yihiin iyo koonfurtan waa labada meelood adduunka ugu shirki badan wey koonfur qaybtiidan ka soo rogaan gobolaha dhexe iyo galbeed weli waxaad ku arka harar markaa tarto jaad baaba loo caqaar jaad aa loo geynaya maxaa jira sheekhaa cunhaya lagu le caaw masaa'id weyn baad soo geli abdaal la yidhahdo ku yaalla harar ku yaalla adari meesha u taqaaneed masaa'idku markaad ku tukato waa inaad laba caqaar laba kiiloo jaada aad awaday ka keento ama xagga jigjiga ka keento adoo qaadayda meel qol oo yar baad dhex dhigaysaa xariifiinta meesha joogaa la tagaaya qaadanaya aduu laakiin waxaa lagaa dhaadhicin sheekhi baa qaatay annagoo arday meesha ku taalla aminka ku taalla yani wax la arkay ma aha ilmuhu waxaa lagu abaaba in shirkiga nimaan marka abooto iyo awow iyo fiqi uu cuskada abtirkiisu uusan mari la soo heli maayo soomaaliya waa yaryahay naadir weeye mata ma aha nin walba markay xaaladda ku xumaata awow cuskaduu leehay in ilaahay kaa gaadho oo wahaabiye alla kugu badbaadiya mooyee asnaamta iyo awhaanta abtirkeenna waa ku jiraan jin la caabudaa jira mid xoolo la siiyaa jira mid la jira mid gabdho noolno looga samaraa jira mid dad iyo dunyo la siiyaa jira shirkigu soomaaliya faashi buu ku yahay waxaaba hadda laakiin soo baxay qolyo dagaalami oo taangiiba ku difaca hawshayda taangi oo ku marinhayaba bm niman ridahaya oo shirkiga noocaa difaaciba hadda joogaba oo lagu kala tegay hawsha ayada ciyaadan billah qadiyadda waxaan uga jeeda inaan baraarujiyo sheekhu mowqifka uu ka aaminsan nimanka ayada <clears throat> iclam ana alkalaam halkaama iska istaagaa maanta hati maanta intaabalaha ahaata hati hada bilahi towfiiq